رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslama cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu jawaazi ziyaadati cinda alwafaa'i wannahyi canha qablahu wuxuu baabu yahay jawaazi ziyaadati siyaadada bannaanideeda deyntii aad qaadatay wax ka siyaadsan inaad celin karto waay cinda alwafaa'i gudidda agteeda markaad dayntii gudayso iyo wanahyi reebitaan canhaa siyaadadii layska reebo qablahu qabla alwafaa xilliga gudidda ka hor wixii siyaadaha in layska reebo ayb wuxuu kaga hadlayaa markii aad daynta bixinayso oo xilligeedii la gaadhood gudayso inay bannaan tahay xilliga isaga ah wixii aad qaadatay wax ka siyaadsan inaad eh, ku gudi karto ama tiro ahaan ha uga siyaadsanaado ama xagga shayga qiimihiisa iyo tayadiisa ha uga siyaadsanaado laakiin xilliga daynta bixinteeda ka horaysa oo muddadii daynta lagugu lahaa ah bixinteediina aadan weli gaadhin intaa ka horaysa inaad siyaado bixisood ruuxii wax siiso aan dayntii ahayn taasna waa la diiday silaasuu ka hadlay ayb siyaadada daynta baa laba ah asalku horta waxa weeye dayntii waxba laguma siyaadin karo saas asal haddii ruuxii daynta bixiyey isagu uu wax dhaafayo oo dhimayo taawa isagay u noqonaysaa waa ixsaan laakiin siyaado waa la kala qaadi haddii siyaadadu ay tahay markii daynta la kala qaadanayay mid lagu heshiiyey oo sharti ah markii dayntaba la bixinayay intaasaad iigu daraysaa ama manfacadaasaad isiinaysaa oo wixii la bixiyey wax ka siyaasan ah dayntaas waxaan u jeedaa siyaadada mashruutada ah ee caqdiga gashay middaasi horta iyadoo waa riba waa laysku waafaqsanyay mana bannaana waxaa laga hadlay wax weeye iyadoon wax sharti ziyaada a ah la soconin oo waxbaad ku soo daraysaa iyo midna lagu dhihin baa dayntii si dabiiciya ah laguu siiyey waxaa lagugu siiyey calaa asaas inaad inta lagu siiyey in leeg soo celinayso marka waa sax ayib laba xaalaa ka soo baxaysa marka intaadan daynta gudideedii gaadhin ruuxii daynta ku siiyey wax ma siinsiin kartaa bilaasha oon dayntiina ku xisaabsanayn hadiyada iyo waxoogaa shaha ka bixisooo waxu ma suroobi kartaa taa waa waa intaan daynta bixinteedii la gaadhi wayo oo dayntii laguu leeyay xaaladna waxa weeye markaad dayntii bixinayso oo waqtigeedii la gaadhay ood gudayso ood gacanta ka saarayso wax ma ugu dari kartaa labadaas iyaduna u kala baxaysa intaasuu marka hadli raba can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi kaana waxa ahaa cala nabiy nebiga korkiisa waxaa ugu ahaa oo nebiga uu ku lahaa sinnun da oo minal ibili geela ka mid a fa jaa'a markaasuu yimid ninkii yaqtaqaadaahu isagoo nebiga ka gudi dalbaya isagoo ka codsanaya inuu dayntiisii u gudo fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam uctuuhu siiya war dayntiisii siiya fa talabuu markaasay raadiyeen sinnahu da'diisii bay raadiyeen da'dii uu lahaa ee geela ahayd tii oo kaley raadiyeen falam yajiduu maynan helin ilaa sinnan da' mooyaane oo fawqahaa tiisa ka korraysa da' tiisii ka sarraysa oo ka qiimo badan ayay heleen way ka waayeen geelii da'diisii mid leh fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam actuuhu siiya middaa ka fiican ee ka sarraysa siiya fa qaala markaasaa wuxuu idhi ninkii isaga ahaa awfaytanii si dhammaystiran baad iigu guday awfaaka allaahu allah ha kuu dhammaystiro khayrka waa duceeyey fa qaala nabiyu nebigu markaasaa wuxu uhi sal lla ly waslam inna khayrakum ka idinku khayr badani axsanukum waa midka idinku wanaagsan qada'an xagga gudidda daynta la bixinay yacni daynta oo la bixiyo wax lagu daro sidii ixsaan lagugu sameeyey ixsaan u samayso waxay ka mid tahay eh, min axsani alqadaa saas macnaha waana min khayriyati lmari waay ayib saasuu nebigu ka cabiray sal lay slam xadiidku marka muxuu kutusayaa nebigu sal lay wasalam ninkan wuxuu siiyey dayntii uu ka qaatay wax ka siyaadsan soo ma xagga sifada yuu kaga siyaadsanaya tir ahaan maa ayib laakiin goormuu u siyaadiyey markuu daynta bixinaya oo ah cinda alwafaa marka daynta la gudayo wax horay loogu heshiiyeyna ma ahayne heshiisku markii hore daynta waxaa lagu qaatay da'dan laga daynsaday mid laag la siiyo xilligii gududa marka la gaadhay oo da'diisii la waayeyna nebigu siyaadadaasuu u raaciyay sal lay slam waxaan ka qaadanaynaa marka inay bannaan tahay cinda alwafaa dayntii lagu siiyey inaad ruuxa wax u raacin karto sharti laakiin waa inayna mashruuta filcaqdi ahayn waa inaan caqdiga yani iyo heshiiskii daynta lagu kala qaata ayna ku jirin heshiiskasi in wax laguu siyaadinaya markaa ribay noqonaysa wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi ataytu nabiya nabigaan u imid sal lay slam wa kaana lii waxaana ii ahaa calayhi nebiga korkiisa daynun dayn baa ii ahay anoo dayn kule baanu imid faqadaanii nebigu waa ii guday wazaadanii waana ii siyaadiyey buur muttafaqun calayhima labada xadiisba bimacnaa waa isiiya dayntaydii siyaadana waa iigu daray ayb xadiiska horuu la mid can anasin radi allahu tacala canh wa su'ila isagoo la weydiiyey alrajulu nin oo minaa annaga naga mid ah ayaa yuqridu wuxuu dayminayaa akhaahu walaalkii almaala xooluu dayminaya fa yuhdii markaasuu kii daynta la siiyey ayaa hadiyeynaya ilayhi kii deynta bixiyey buu soo hadiyeynaya mid baa walaalkiis yuu dayn siinaya kii deynta la siiyey baa hadiyad bixinaya kii deynta siiyey hadiyad u keenaya Ah, adiyad iyo waxoogaa iyo adugu maaragtay waxoogaa eh, dhaqaale iyo waxbuu adugu yuu siisiinhayaa oo yani ugu deeqaya dayntiina weli waa lagu leeyahy lama gaadhin bixinteed faqaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ulahi sal alay wasalam anas ayaa la weydiiyey su'aashaasi markaasuu wuxuu yidhi rasuulku wuxu yihi sal alay wasalam idaa goortii aqrada uu daymiyo akhaahu wala axaduku midkiin akhaahu walaalkii qardan daymin oo fa ahdaa uu hadiyeeyo kii la daymiyey ilayhi kii wax daymiyey xaggiisa uu hadiyeeyo aw amase xamalahu uu ku xambaaro cala daabbati ama gaadiidkiisa uu ku xambaaro oo yidhaahdo hashaydan ama baabuurkaygan muxuu ahaaye intifaacso aw xamalahu cala daabba sharti maaha ama hadiyad buu siiyey ama gaadiid uu intifaacsaduu siiyey oo wuxuu yidhi gaadiidkaygan intifaacso aw amase xamalahu cala daabba falaa yarkabha daabadda yuusan fuulin walaa yaqbalhu hadiyadana yuusan ka aqbalin ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane jaraa wax socday baynahu wa baynahu dhexdooda qabla dalika markaa ka hor intayna daynta isa siinin waxay ku mucaamiloon jireen inuu yahay mooye rawa maaja xadiiskaasi waa xadiis daciifa oo ma sugna ayib laga wadaa bimacnaa waxaa laga cararayaa marka la leeyahay yuusan ka qaadanin yuusanna intifaacsanin intaadan daynta bixinnin ood bixinteedii aadan gaadhin dayntiina lagugu leeyahay hadiyadda aad siinayso ruuxa daynta kugu lahaa ama manaafacaadka a gurigaaga ha intifaacsado gaadiidkaaga ha intifaacsado wuxuun intifaaca aad siinaysaay waxay u badan tahay inaad u siinayso dayntii uu ku siiyey darteed sooma dayntiina weli lama bixinino waa lagugu leeyahay halkaasaa marka waxaa ka soo gelaysa waxay noqonaysaa qardun jara manfaca waa qaacido sharci oo laysla ogolyahay fii mujmaliha tafaasiil hoosaa ku jirta laakiin si guud waa laysla ogol yahay dayn kasta oo ruuxa bixiyey manaafacaad u soo jiida waa ribo marka xadiisku wuxuu yidhi laakiin waxaa laga soo reebay hadday mucaamaladaasi ay ku mucaamaloon jireen intayna deynta isa siinin hadiyada inay isa siiyaan inay saxaadaan inay waxsu hadday jiri jirtay intayn deyntaba isa siinin markaasi waa iska caadiyo dee waxaa soo baxaysa hadiyadani kuma imaanin deynta darteed ee waa mucaamalo ka dhexayn jirtay tii oo socoto un waay laakiin haddayna taasina jirin deyntiina weli aan la gudin muddadaa iyadaa hadiyad bilaabato iyo inuu wax bixbixiyo meeshaasi waxaa laga baqayaa oo meesha soo gelaysa inay deynta sababteeda tahay saas daraaddeed qardiga iyo deynta lagu baa manfacada soo jiiday ribow markaa noqonaya sidaas bay ku salaynayaan in badanoo culimmada ka midana way qabaan masalada iyada ayib masale waxaa jirta sida qaacido sharciyo yaa la yidhaahdo sadu daraa'ica sadu daraa'ic waxa weeye yacnii eh, xeelad kasta oo loo mari karo ribada shareecadu irideeday xidhaysaa dayn laysa siiyey oon weli la gudin in wax laysu saaro oo la itifaacsado oo muxuu ah, halkaa wax laga raadiyo oo waa ariiq ila riba w soo ma waa ariiq ila riba ariiqii o dhan baa marka la xidhaya walaa hadiyad walaa ishay baa la sababtu waxa weeye meeshaa haddii la furo bini aadamka naftiisa ilaahay baa yaqaano wuxuu ka dhiganayaa dariishad uu meeshaa wax ka gelgeliyo oo mxuu ahay ribada uga dhuntaal ayuu ka dhiganaya manaa waa la xidhaa marka ayib sidaas weya wacan anasin radi allahu tacala canhu can nebi sal lay slam nebigu qaala wuxuu yidhi goortii aqrada uu daymiyo falaa ya'hud yuusan qaadanin hadiyatan hadiyad yuusan qaadanin rawahu lbukhaari baa wariyay fii taariikhihi wa isaguna sanadkiisa waa daciif wa can abi burdata bni abi muusa qaala wuxuu ihi qadimtu waxaan soo galay almadiinata magaalada madiinaan soo galay falaqiitu markaasaan waxaan la kulmay buu cabdallaahi bnu salaam baa la kulmay buui saxaabigii jaliilka ayib fa qaala lii markaasaa wuxuu igu yidhi innaka adigu biardin dhul baad ku sugantaood ku nooshahay dhulkaasoo fiihaa dhexdiisa fiihaa dhexdeeda arribaa ribadu faashin mid faafsan ay tahay dhul waxaad joogtaa ribadu ay baahsan tahay aad looga isticmaalo ayib ee faidaa goortii kaana uu ahaada laka adiga calaa rajulin nin korkii xaqun xaq hadduu kuugu ahaado haddaad nin xaq ku leedahay oo dayn ku leedahay oo fa faahdaa uu hadiyeeyo ilayka adiga uu kuu soo hadiyeeyo ximla ximlatibnin haa tibnin waago rati rati uu qaado ximliga waa intuu rati qaado waa oo waago ah ximliganatibnigana waxaa la yidhaahdaa qabandida iyo shaciirta iyo markii muxuu ahaay la goynayo oo la garaacayo qashinka ka daato soomale qashinkaasaa waxaa la yidhaahdaa tibni la yidhahda oo xoolaha la calfiyaa xoolaha la calfiyaa marka rati qaadkii oo waagada xooluhu daaqaana hadduu ku siiyo aw amase ximla shaciirin uu kuu soo hadiyeeyo rati rarkii oo heed ah aw amase ximla qatin ha ama yani eh, nabaad ingegay rati rarkiisa rati rar qatiga qatigana waxaa la yidhaahdaa waa nooc nabaadka dhulka ka baxa ka mida oo ingegan waayo macnaha isagana xoolaha daaqan saas maanaa isaguna waxay xooluu daaqan bay ka mid tahay ama uu kuu soo hadiyeeyo xamla qatin nabaad ingegay ama cawsdhe ama yani waxa weeyaan nagaadh ingegay muxuu ahaaye eh, eh, rati oo uu rati qaadi karo rati rarkii ah hadduu kuu soo hadiyeeyo falaa ta'hudhu ha qaadana maxaa yeele fainahu riban waa ribo rawahu lbukhaari baa wariyay fii saxiixihi cabdullaahi ibnu salaam asaguna labadii xadiid macnahay tilmaameen buu tilmaamayaayo wuxuu leeyahay inta ruuxa uu xaq uu muxuu ahaaye aad ku leedahay hadiyadiisa ha aqbalin haba liidatee xataa waxoogaa calaf xoola hadduu kuu soo hadiyeeyo waxoogaa qabandiya hadduu ku siiyo ah, waxoogaa maaragtay caws ingeganoo ood xoolaha daajisa hadduu ku siiyo ha ka yeelin maxaa yili waa ribo waa ribo isla marka la midta in badanoo culimmada ka mid ah marka masaladaa qabo axaadiistan qaar isku xoojinaya way jiraanoo afarkan iyo labadaa xadiis iyo oo sugaya saas daraaddeed baa waxay leeyihiin ma bannaanoo waa xaraam hadiyadda aadan horay dabeeco aan u ahayn oo aydan idinka dhaxaynin taasoo uu ku siiyo ruuxa aad daynta ku leedahay ayib laakiin xilliga uu daynta gudayo waxaadan ku talagashanayn oo aydan ku sii heshiinin markaa hadduu kuu soo raaciyo markaasi waxa weeyaan xadiiskii horaa ku fadhiya qaado wey macnaa dhimale markaas marka waa ixsaan iyo samafal oo sidii isaga ixsaan loogu sameeyey buu ixsaankii ka gudiyo tanna ixsaan u tahay macnaa ayib waxaa la mid mida ah hadday mashruud tahay midda oo heshiiska shardiga lagu gelaya waxaa la mida ah hadday curfan lagu mucaamaloodo curfan curfiga maxaa la yidhahdaa yaani alcurfu tijaari suuqa iyo mucaamaladaaba sidaa aba dayn ruuxii qaata markuu soo celinayo inuu wax soo raaciyo laguma wada hadlin laakiin saasaaba loo mucaamaloodaaba adigana waad ogsoontahay isaguna waa ku tala yahay maxaa yeelay caadadaas sidaas marka waxay la mid noqonaysaa sidii idinka oo heshiis iyo shardi ku galoo kale leanna qaacidada sharciga waxay tahay almacruufu curfan kalmashruudi shartan wixii lagu mucaamaloodo waxay ka dhigan tahay wax laguyani lagu heshiiyoo kale saasmwa lagu heshiiyo kale ka dhigan tahay halkaa marka waxaa soo gelaya oo meeshaa imaanaya waxaan ay bangiyadu bixiyaane loonka la yidhaha loonku waa waa dayn ruuxa la siiyey isaga ama ganacsi ha ku galo ama ha isticmaalo loonkii isaga ahaa bay marka loonku waa bimacnaa dayn waay isagii bay markaas wax saaranayaan waxay saaranayeen haddanaba ama ha dhammaado oo hal mar ha ku ekaado ama dhowr goor ha ku ekaado ama ha socdo weligiiba isku mid waaye marba haddii ay tahay dayn wax la saaranayo ee ayna ahayn masale ganacsi oo idin dhex maraysa kitaabu rahani rahantii buu kitaab u yahay rahanta waxaa la yidhaahdaa waa wafiiqatun calaa dayn baa la yidhahdaayo dayn aad qaadatay wax lagaa haysto oo daynta intaad keenayso lagaasii haysanayaa rahanta la yidhahda oo waiiqa ah waa wax loo yaqaano luqada casriga ahee yani muasasaadka maaliga ah ama bunuugtao kale security baa loo yaqaana yani waa shay lagaa sii haysanayo damaanad ahaana intaad keenayso mxuu ahaay ayib daynta soo celinayso marka ma bannaaya mise ma bannaanayo tafaasiisha ku xidhan can anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi rahana wuu rahnay annabiyu nebigu sal la alay waslam wuu cudhaadh dhigay wey cudhaadh ahaan buu u dhigay nebigu sal alay waslam dircan gaashaan oo lahu isaga u sugnaaday cinda yahuudiyin nin yahuudiya agtii buu rahan dhigay bilmadiinati magaalada madiina ayb wa akhada wuxuuna ka qaatay minhu ninkaa yahuudiga shaciiran heed buu qaatay liahlihi reerkiisiiyo qoyskiisuu heed uga qaatay dukaan buu lahaayoo raashiin buu iibsan jiray xoogaa raashiinuu ka qaatay kadibna gaashaankiisii abaalkii lagu dagaalamaya la isaga dhigay hubka gaashaankiisii buu rahan u siiyey nebigu sal sii haysu sii haysu intaan kaaga keenaya dayntaada rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu wannasaa'i wibnmaaja wacan caishata radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam ishtaraa wuu iibsaday طacaaman cunto ayuu min yahuudiyin yahuudi ka iibsaday ilaa ajalin muddo intii laga gaadhay yani waa dayn ayb wa rahanahu nebigu wuxuu cudhaa dhigay ama rahan ahaan ugu dhigay u dhiibay dircan gaashaan oo min xadiidin bir ah gaashaankiisii uu dagaalka u isticmaalayay ayuu u dhigay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan tuufiya waa la oofsaday nebiga sal ly slam oo tii allah ku timid walxaal dircuhu asagoo gaashaankiisii marhuunun uu yahay mid la rahan dhigay cinda yahuudiyin nin yahuudiya agtii bialaaiina saacanna loo rahan dhigay soddon suus oo min shaciirin heed ah akhrajaahu buhariiyo muslim baa soo saaray <coughs> yani waxay tilmaamaysaa markuu nebigu geeriyoonayay sal lay waslam dayntii in lagu lahaa gaashaankiina inuu rahan u yaalay oo yahuudigii haystay xaaladaasuu nebigu ku geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh wlaxmed axmed waxaa u sugnaaday wnasaa-iy wbn maaja miluhu xadiidka mid la mida oo min xadiii ibni cabaas ah, ibn cabaas baa warinaya ayb isaguna waa saxiixo tirmidi ibnu daqiiq ilciid iyo sheekh way saxiixinayaan xadiistaa hore buu la mid yahy sheekhu marka wuxuu yidhi wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan min alfiqhi fiqiga xaaluu ka mid yahay waxaa ku sugan jawaazu rahani rahanidda banaanideeda fi lxadari xadarka dhexdiisa yani la rahan dhigo in rahan laysa siiyo xadarka dhediisa xadar maxaa laga wadaa bimacnaa safarka cagsigiisa wa ah, ruuxu marna waa safar marna waa xadar xadarka waa markuu meeshiisii jooga wa marka xadiisku wuxuu kutusayaa ruuxu isagoo safar ahayn inuu rahan dhigi karo kana rahan qaadan karo oo rahanta lagu mucaamaloon karo ayib oo muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa qur-aanka kariimka ah aayadda ka hadashay rahanta laba qayd bay ku xidhay qaydka koobaadi waa in la waayo cid wax idiin kala qorta qaydka labaadna waa inaad musaafir tihiin wain kuntum calaa safarin sooma walam tajiduu kaatiban farihaanu lmaqbuuda markaa soo ma maxaa laga fahmayaa marka waxaa laga fahmayaa safarta unbay bannaan tahay rahantu ee haddii magaaladii la joogooo la degan oo ayn safar la ahayn rahantu maba bannaana baa laga fahmayaa shardiga ah wa in kuntum calaa safarin soo ma fahamka ama mafhuumka aayadda xadiidka ayaa ku yimidoo mafhuumkaasi maqsuud ma ah muraadna ma ah loolama jeedo maxaa ku tusaya nebiga sal alla alay wasalam ayaa rahan dhigay asagoo madiino jooga maxaa laga qaadan marka waxaa laga qaadanayaa safarkana inuu ku bannaan yahay eh? xadarkana ku bannaan yahay safarka inuu ku bannaan yahay lidilaalati اlqur'aan xadarkana inuu ku bannaan yahay lidilaalati اsunna axaadiista nebigaa ku tusay sal lay slam taasaa laga qaadan buu oo meeshaa wuxuu wuxuu radinayaa daahiriyada iyo qolyalahaa waxay yidhaahdeen rahan waxaa la kala qaadan karaa uun safar aayada mafhuumkeeday ku dhageen waa madhab laga xoog badan qolyaha suuradinaya maxaa lagu maxaa marka la dhahayaa ama e, aayadda shardiga ay dhigtay wain kuntum calaa safarin mafhuumkeeda xaggee la saaraya waxaa la leeyahay shardigu waa kharaja mahraja alghaalib baa la yidhahdaa ah, waa un siday u badnayd oo rahanta waxay kala qaadan jireen xilligay safarta yihiin aayadduna waxay ku timid sidii u badnaa dhaqanku u badnaa intaa un weeye mooye ee shardigani hadda ma keenayo mxuu ahaayey mafhuumkiisu xugum ma keenayo lidaliili alxadiis wey markaas saasaan dhahayna ayib meelo badanoo saasoo kalea jirta meelo badanoo saasoo kalea sida maalan gabadha rabiibada ah gabadha xaaskaagu dhashay markii laga hadlayay ma guursan kartaa mise ma guursan karta qur-aanku wuxuu yidhi warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum gabadha rabiibadaada ah ee adiga dhabtaada ku jirta aad korisay wey macna sooma ma ayib haddaadan korinin mayay kuu bannaanaanaysa maya ama kori ama kori ama nafaqe ama marba haddii ay rabiibadaadii tahay maya kuma bannaana marba haddaad hooyadeed is aragtaan oo hooyadeed xaasaysato ayadu gabadhaadoodoo kale noqonaysa soo ma allahuma haddaydan hooyadeed weli is-arkino intaaduun xadhigga ku xidhto uun muxuu ahay aad markaa kadib aad kala tagtaan idinkoon is-arkin markaa kadib gabadheeda usoo fadhiiso mushkilo male markaa ya marka fii xujuurikum maxaa loo yidhi ah, qayd ma ahee kharaja mahraj alqaali baan leena sida badan baa waxay ahayd gabadha rabiibada ah ilan hooyadeed bay la socotaaye inay adiga dhabtaada iyo xanaanadaada ku jirto saasay u badnayd marka siday ku badnaydunbay aayadda ku timid ee sharti ma ah. tanina sidoo kale waa haalibkiibuu ku yimid wain kuntum calaa safarin laakiin sharti maaha soo ma saasaa marka lagaga jawaabay wuxuu sheekhu marka wafiihi waxaa ku sugan min alfiqhi jawaazu rahani fi lxadar waxaa kaloo ku sugan wa mucaamalatu ahli dimma gaalada ahlu in lala mucaamaloon karo ahlu yay yihiin ahludimmuhu gaaladaas sidoodaba noocyo ah xukumka shareecadu siisa qaar ahludimmaa la yidhaahdaayoo dadka muslimka iyo dowladda muslimkaay ku hoos nool yihiinoo raciyadday ka mid yihiin muslimiintana waxay siiyaan xoolaa laga qaadaa jizyaa laga qaadaa kuwa ahludimmaa la yidhaha cahdi iyo ballan bay ku jiraan qolada noocaasa in lala mucaamaloon karo oo wax laga ka iibsan karo bay ku tusi maxaa yeele nebigaa la mucaamaloodo raashiin ka qaata sooma oo diriciisii rahan uga dhigay iyadoo ay suuroobi karto xoolahooda asalkoodu inay xaaraan ka soo jeedaan soo ma weliba yuhuud bay ahaayeenoo ribaday caan ku ahaayeen haddana maca daalika nebigu waa la mucaamalooda masalada habeen dhoweyd baan soo taxliilinay soo garan maysaa mucaamalada gaalada xoolahooda asalkoodu meeshay doonaha ka soo jeedeen waxaad kula mucaamaloonayso baad fiirinaysa ayib marba haddii waxaad kula mucaamaloonayso uusan xaaraam ahayn ama caqdiga idin dhex maraya uusan xaaraan ahayn xoolihiisa meeshuu ka soo jeeda kuma khusayso waa lala mucaamaloon karaa waxaa la mida ah musta'maniinta kuwa fiisooyinka la siiyo dhulka muslimiinta ku ammaanka ku yimid ee loo ogolaaday ah, kitaabljihaad baan ugu tegi doonaa wahaa kada an abi hurata radi allahu tacala canhu an nabiy sal lay slm nbigu can inabiy sal lay wuxuu ka warin annahu nebigu kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda aldahru dhabarkii yurkabu waa la fuuli binafaqatihi nafaqayntiisaa lagu fuuli dhabarka maxaa laga wadaa daabadda ama gaadiidka ee la rahan dhigay ee la kala qaatay rahanta u yaalla yurkabu waa la fuuli binafaqatihi nafaqayntiisa lagu fuulaya daabaddaa nafaqaynteeda baa dhabarka lagu fuulaya oo lagu intifaacsanaya idaa goortii kaana uu ahaado dhabarkii marhuunan mid la rahan dhigay gaadiidkii markii rahan loo dhigo wa darri neefka dararsan caanihiisana yushrabu waa la cabi binafaqatihi neefkaa nafaqayntiisaa lagu cabbayaa sababtiisa macnaha yacni waxa weeyaan hadduu shay neefku gaadiid la fuula yahayna ninka neefka nafaqaynayaa gaadiidka dhabarkiisa intifaacsan neefkii rahanta ah hadduu neefku neef irmaanoo caano la yahayna rahanna u yaallo ninka neefka calfintiisa iyo nafaqayntiisa bixinaya ayaa caanihiisana maalaya saasaa laga wadaa macnaha wa labanu darri ayidaarra wey macnaha neefka irmaan ee dararsan caanihiisana yushrabu waa la cabi binafaqatii baa lagu cabbaya idaa goortii kaana uu ahaada marhuunan mid la rahan dhigay wa cala aladii kii korkiisa waxa ahaaday yarkabuu fuulaya oo wayashrabu cabay yarkabu dhabarka fuulaya oo wayashrabu caanaha cabaya korkiisa waxa ahaatay annafaqatu neefkii nafaqayntiisa korkiisa korkiisa inuu neefkii nafaqeeyo calfiyo ayaa korkiisa rawahu ljamacatu baa warisay ilaa musliman wanasaai muslim iyo nasaai mooye wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan idaa goorti kaanad ay ahaato addaabbatu daabbadii marhuunatan mid la rahan dhigay ah, waa neef waa nool ama waa faras waa xoolo ama daabadda wixii markaasi mxuu ahaay wax badan baa soo gelay idaa goortii kaanad ay ahaato addaabbatu marhuunatan mid la rahan dhigay facala almurtahini midka rahan ahaan u haysta waxaa korkiisa ah calfuhaa calfinteeda yani midka rahan u haysta w midka haystaa murtahin la dhahaa midka bixiyey ee daynta qaatayna raahin baa la yidhaahdaa ah, raahin marka calalmurtahini midkii rahan ahaanta u haystay ayaa korkiisa waxaa ah calfuhaa calfinteeda wa labanu dari neefka irmaanee caanihiisana yushrabu waa la cabbi wa cala aladii yashrabu midka cabaya caanahaasee maalayana korkiisa waxaa ahaaday nafaqatuhu neefkaasi nafaqayntiisa rawahu axmed baa wariyey sanadkiisu waa saxiix calaa shardi shaykhayn ayb musnad laakiin waxaa ku sugan wa cala aladii yashrabu nafaqatuhu wa yurkab ziyaadadaasa la socoto musnad axmed ayb axaadiistani waxay ka jawaabaysaa masale ah dayn baad qaadatay shay gaadiid ah oo nafaqo u baahan oo calfin u baahan baadirahaan u dhigta ama neef irmaan oo caanihiisa la isticmaalayo la maalayo baadirahaan u dhigta ayib neefka waxaa haysta ninkii dayntu ka maqneed neefkan calfin buu u baahan yahay manaafacaadna waa leeyahy ama dhabarkiisaa la intifacsanayaa ama caanihiisi baa la maalaya soo ma ayib intifaac ayaa iska leh laba arrimood baa marka is nin neefka laftiisii buu leeyahay ninna neefkii rahan buu u haystaa gacantiisu ku jiraa makan gacantiisa uu ku jiraa intifaacsan mise kii asalkiisa lahaa baa intifaacsanaya xadiisku wuxuu leeyahay ninka gacantiisa marka uu ku jiray murtahinka ah isagaa intifaaca leh oo muxuu ku yeeshay wuxuu ku yeelanayaa calashani nafaqada iyo calfinta iyo ilaalintu isagay saaran tahay soo ma sidaas wey maxay iswata marka alghunmu bilqurmi waay soo masaladii soo ma haa mar baanay hadday i saaran tahay neefkan kharashkiisi iyo culayskiisi iyo nafaqayntiisu intifaaciisana waa iskale sidaas ayaa waxaa qaba alimaamu axmed isxaaq layth ibnu sacad xasan albasri iyo kayrkoodba sharti maaha markaa ninkii lahaa neefka inuu kuu idmo ku yidhaahdo warrahanna u hayso dacaanihiisana waa isticmaali kartaa gaadiidna waad ka dhigan kartaa shardigaas waxba looma baana inaad ii idantoomama baaniba soo aniga xoolahaygu kuma jiroo ma dhaqaalaynahay bas wa intifaaciisana adeer anaa iskale shareecadaaba ii xukuntay ah, saasaa a'immadaasi ay qabaan laakiin jumhuurtu way diidan yihin oo eh, eh, abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo maya leeyihin waxay leeyihiin wixii kharashana ninkii neefka lahaa waa inuu bixiyo wixii intifaaciisana waa inuu sawi yeesho asalkaasi xadiidka jawaabay ka bixiyeen jawaabahay ka bixiyeenoo dhan wax yacni raalli lagu noqon kara maaha waa jawaabo daciif xadiidku waa asal hadduu nebi maxamed ka sugnaado isagaa qaacida asala ah. marka asal buu khilaafay iyo qiyaas buu khilaafay iyo warkaasi socon maayo ah, isaga laftiisa qaacida mustaqil liasliha ayb waxyaalahay daliishadeen xadiiskana ka mida ah. jumhuurtu markay diideen xadiiskan macnuhu tilmaamay wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nebi sal ly slm nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi laa yaqliqu ma xidhmo alrahanu rahantii la rahan dhigay min saaxibihi saaxiibkii kama xidhmo alladii saaxiibkaasoo rahanahu rahan dhigay lahu isaga ayuu usugnaaday sugnaaday qunmuhu faa'iidadiisu wa calayhi korkiisuuna ahaaday hurmuhu khasaarihiisu wixii culays iyo uu la yimaado khasaarana isagaa dushiisa waa wixii manaafacaad iyo faa'iide ka soo baxdana isagaa iskale ayb rawahu shaafici wa daara qutniyeeye qaala wuxuu yidhi daara wa haada kani isnaadun weeye xasanun oo xasana mutasilun oo xidhiidhsan xadiidkaasi waa xadiista lagu muransan yahay sugnaanteeda wasaxiixu waxa weeye xadiidku inuu mursal daciifa yahay w ciladiisu waa irsaaloo mucdamu asxaabi zuhri iyo iqaadkoodu waxay xadiidka ku warinayaan isagoo mursal ah inuu mursal yahayna waxaa rajaxay a'immada abu dawuud bazaar bayhaqi abulxasan ibnu qataan ibnu cabdilhaadi sheekh albani xaafid ibnu xajarna waa uu iishay isaguna saasuu u iilanayaa marka xadiidku inuu daciif mursala yahay bay masaladu u badan tahay ayb turuq kaluu leeyahay xadiisku oo kulligee daciifa sida ibnu xajar uu tilmaamayo fi talkhiis warka murtidiisa soo uruuriyo xadiidku ma sugna waalo culimmada qaarkood ay isku dayayaan inay xoojiyaan haddana sida sawaabka inuu mursal daciifa yahay ayib mar hadduu daciif yahay muxuu faa'iidaynayaa daciifba ha ahaadee wuxuu faa'iidaynayaa laa yaqliqu ama laa yaqliq naahiyana way noqon kartaa naafiyana maadu laadu way noqon kartaa waxaa jiri jiray islaamka ka hor islaamka ka hor ruuxu markuu rahan kaa qaato rahantii xilligii markii la gaadho daynta hadduu ruuxii dayntii bixin waayo ama la daaho shaygii rahanta loo dhigay bay qaadan jireen marka rahantii marka way xidhantay yay ka xidhantay ciddii iska lahayd nin kale gacantii bay ku xidhantay wuuba qaatayba la teg saasaa laga wadaa laa yaqlaqu rahanu min saaxibihi aladii rahanahu rahantu kama xidhanto kamana cayn wareegto ninkii iska lahaayee markii hore rahan dhigay kama cayn wareegayso mana ka xidhmayso lagamana qaadan karo lagama xoogi karo isagaa iskale marka axaadiista hore waxay tilmaantay intifaacii ka soo baxaya see la yeeli kaninu muxuu tilmaamay lagama qaadan karo ayib see la yeeli marka shareecadeenna marka la yidhahdo haddaan laga qaadan karin dayntiibuu bixin waaya rahantii maxaa lagu samaynaa rahantii iska qaadan maysa rahanta waa la gadi gacan dhexdhexaadaa loo dhiibi suuqaa la geyn ma garata yacni waxa weeye wixii ay gasho lagu iibiyo waxaagii baad ka goosan inta soo hadhan ayaa iska leh ya ninkii rahanta iska lahaa loo celinaya ma jirta wa ladhahda rahantaadii baan qaatay daynta haddaad keeni weyday adeer way kaa dhimatee bannaanka mar laa yaqliqu rahanu macnahaasaa laga wada rahantu kama dhimato mana xidhanto oo kama xidhanto ciddii iska lahaa laakiin markaa umbaa la iibin kadibna dayntiisu ka goosan hadday wax kuu soo hadhaanna wuu ku siin hadday waxba kuu soo hadhi waayaanoo waxba malihid haddii daalac lagu raacdo wax kugu sii hadhaanna waa lagugu sii yeelana waradeer baashaydiiba iibsaday bannaanka iga mar lagaa yeeli maayo hadday goyn weydo wixii lagugu lahaayoo wax lagugu sii yeesho waxaasi waa uun qoortaada wa waa inaadun dib ka marka waa la iibin wey macnaha ayb lahu unmuhu alayhi qurmuhu jumlada iyada lahu unmuhu wacalayhi qurmuhu ayaa waxoogaa waxay ka hor imaanaysaa xadiiskii hore oo khasaaraheedana isagaa iskale faa'iidadeedana isagaa iskale axaadiista horena maxay tidhi ya wixii calafkeedana waxaa iskale ninka gacanta ku haya wixii manaafacaadkeedana nin gacanta ku hayaa iskale ma kanna wuxuu siiyey labadaba ninkii lahaa rahanta asalu lahaa ya hadday halaagsantoo dhimataa hadday halaagsantoo dhimanto laba mid waa inay ku dhimatay ninka gacantiisa ay ku jirtay gaboodfal uu sameeyey ama xadgudub uu sameeyey markaa isagaa lagu yeelanaa inay aafa samaawiyo xagga alla uun u halaagsanto isagu uusan sabab ku lahayn markaana waxay ka dhimanaysaa ya ninkii iska lahaa leanna murtahinka rahanta gacanta ku haya gacantiisu waa gacan ammaano waay soo gacan ammaano wey gacmaana waxaa la yidhaahdaa haddii ayna dacati samaynin ama xadgudub samaynin ama ayna gaabinin oo sababteedaana wax ku khaldamin laguma laha taasaa la yidhahdaa yaddu ammaana la yidhahdaa yani waxa weye isilaaxa fiqiga ayb baabu wujuubi qabuuli اlxawaalati cala اlmali wuxuu baabuu yahay kitaabu اlxawaalati wاdamaan dheh aa laba masaluu kaga hadlaya halka xawaaladda iyo wax damaanad la saddexdan baabba waa bukuwe rahanta xawaalada iyo damaanka kafaalada kulligood waxaa la isku yidhaahdaa muxuu ahaayey cuquud waxaa la yidhaahdaa cuquud atawiiq baa la yidhahda ah, cuquud tawiiq cuquudda shareecada saddex u qaybsanta cuquud la yidhahdo cuquud lmucaawadaat mucaawadaadka waxa weeyaan waa cuquudda wax la isdhaafsanayo waxbaa la kala iibsanayaa waxbaa la kala ijaaranayaa mucaawadaad baa la yidhahdaa qaybta labaad cuquud tawiiq baa la yidhaahdaayo cuquuddaa hore wax laysdhaafsaday ayay adkaynaysaa oo iyaday u adeegaysaa oo waa maalan rahanta la kala qaadanayo waa maalan eh, kafaalad iyo damaanadda la kala dhiganayo eh, mxuu ahay waxaa la yidhahdaa cuquud waxaa la yidhahda tawhiiq baa la yidhahdaa qaybta saddexaad waxaa la yidhaahdaa cuquud alirfaaq walixsaan waa cuquud loogu talagalay samafal iyo ixsaan baxti ah oo waxaa soo gelaya hibada waxaa soo gelaya hadiyadda waxaa soo gelaya isasiinta abwaabtaas waxaa ka mid a qardiga iyo isdayminta abwaab waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye waxay yimaad irfaaq iyo ixsaan bay soo galaan hadda marka kuwan aan ku dhex jirno tawfiiq baa la yidhahda tawfiiqa waxa weeye caqdigii la kala saxiixday wixii la kala iibsaday ayuu ruuxani kalsooni rabaa kalsoonidii baa la dhihi rahantan u qaado kalsoonidii baa waxaa la leeyahay anaa damiinka ah wahaakada baabkaasay ku imaanaysa ayib laba baab masalu marka meesha kaga hadlaya xawaalada iyo damaanada xawaalada maxaa la yidhahdaa xawaalada tanaa naqaana maa ee shirkadaha xawaaladu sameeyaana lacagaha kala wareejiyaan taa ma ah xawaalada fi waxaa la yidhaahdaa oo laga wadaa ee muxuu ahaayey naqlu daynin min dimmatin ilaa dimma waa in dayn laysku lahaa ciddii lagu lahaa inta laga wareejiyo cid kale lagu wareejiyo saddex ruux bay dhex maraysaa muxiil oo mid wax wareejinayaa muxtaal oo mid la wareejinayaa muxaalu calayhi oo mid lagu wareejinaya meeshan fahano saddex nin baa dayn isku leh saddex ruux baa dayn isku leh anigu adaan dayn kugu leh adiguna hebel baad dayn ku leedahay waan ku imid waxaan kudhunay dayntaydiisii waxaad tidhi war heedhe dayntii hadda ma hayee hebel baan dayn ku leeyahay ku wareeg oo dayntii isaga u raaco isaga aan kugu wareejiyo ah. kii horeed ku lahayd baad ka wareegtay waxaad ku wareegtay miduu isagu dayntii ku lahaa yaad markaa ku wareegtay anaa ka raadsan baad taasaa waxaa loo yaqaanaa xawaala la yidhahda yacni ruuxan dayntii lagu lahaa eed ku lahayd baad ka wareegaysaa mid kaloo isle dayntii oo kale uu ku leeyahay buu kugu wareejinaya kaasaad dabagelaysaa marka oo dayntaadii ku yeelanaysa xawaalada taasaa la yidhahda ayib amaa damaanka waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye ruuxii daynta aad ku lahayd ayaa waxaad leedahay ama markaad siinaysayba ii keen cid damiin kaa noqdo waa naqaanaa iyada sooma damiin kaa noqdo xoolahayga haddaan kaa waayo isiinaya ii damaana qaaday damaanadana taasaaayb ah, marka wuxuu yidhi baabu wujuubi qabuuli alxawaalati cala almali wuxuu baabu yahay wujuubu qabuuli alxawaalati wareejinta aqbalideeda ee ah twiiq ah irfaaq iyo ixsaan oo qardiga iyo ku imaanaya ayib noocaas saddex ah. waxa waajib waxay uu baab u yahay xawiilaadda ama wareejinta lagu wareejinayo inaad aqbashaay inay waajib tahay waa goormo markii lagugu wareejinayo calaa malii'in nin hani ahoo wax haysta yacni wax weeyaan haddii ruuxii aad daynta ku lahayd uu ku yidhahdo wariga wareego hebel baan dayn ku u raadso hebelka uu kugu wareejinayana uu meli yahay nin buuxa oo wax haysta uu yahay marka inaad yeeshood ku wareegto waa waajib wujuub buu ka cabiray waradeen adiga un ku garanaya anigu ligligaan ku haystaa meel kalena u wareegi mahayaadhiin wareeg ah, oo kaa kale ku wareeg wareegiddaasi inay waajib tahay buu baab u yahay waa la isaga dab imaan doonaa waajibnimadaas ayb can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu uhi matlulhaniyi midka qanigee wax haysta meermeerintiisu ulmun waa ulmi meermeerintiisa dibdhigidda isagoo wixii iska bixin karoo hani ah oo haysta haddana inuu meermeeriyo matliga waa waxaan u naqaana igu soo noqo keesho aan dhammaanayn keesho iisoo laabo iisoo noqo igu soo noqo waxbaa siga haddana igu soo noqo ruuxii inaabad meermeerin kala daasho adigoo heli kara oo siin kara ah, haniga taasaa laga cabbiray warwareejinta iyo meermeerinta iyada a ah waa ulmi ah, waa dulmi oo waa dembi culimmada badankoodna waxay qabaan inuu faasiq ku noqonayo ruux ooba fisqi uu yani lagu xukumayo yani waa dembi weyn qayb xadiid kale wuxuu tilmaamay yuxilu cirdahu wa cuquubatahu ninka qanigee heli kara inuu dayntii iska bixiyo haddana dadkii meermeerinaya waxay xalaalaynaysaa sharafkiisa in meel lagaga dhaco cuquubana la mariyo cuquubada wax weeyaan xabsi in la geliyo cirdigiisa in wax laga sheego la yidhaahdo war waxaan ka ata muxuu ahay e, qiyaasteeda ah, saasuu tilmaamaya marka inuu faasiq noqonayo bay u badan yihin waana ulmi ayb waidaa goortii utbica la raaciyo axadukum midkiin calaa malii'in mid buuxa oo hani oo waxhaysta haddii la raaciyo falyatbac ha raaco haddii lagu wareejiyo la raaciyo mid waxhaysta midkiin ha raaco oo kaas dayntiisa ha ka raadsado rawaljamacatu baa warisay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo liaxmeda axmed u sugnaaday waman uxiila ruuxii la wareejiyo calaa malii'in mid waxaysta lagu wareejiyo falyaxtal ha wareego markaas falyaxtal bimacnaa fal yataxawal waay ha wareego sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma can inabiyi wuxuu ka wariy nabiga sal lay slam qaala inuu yidhi matlu lhaniyi midka heli kara ee haniga a ah meermeerintiisu dulmun wa waidaa goortii uxilta lagu wareejiyana calaa malii'in mid waxhaysta oo heli kara oo buuxa haddii lagugu wareejiyo fattabichu raac oo kaa ku wareeg rawa ibnu maaja baa wariyey waa saxiix wey isaguna ayib maxay faa'idaynaysaa marka xadiistaas soo amar ma bixinin haddii lagu wareejiyo cidda lagugu wareejisayna ay wixii heli karto ya maxaa lagu yidhi soo amar laguma siin raac baa lagu yidhi amarkuna muxuu faa'iideeyaa wujuub halkaasuu kala baxay marka wujubu qabuuli alxawaalati cala almalii waajib bay kugu tahay inaad wareegto maxaa yeele waa amar nebigu amray waay amarkuna asalkiisa wujuubbuu faa'iidaynaya sidaasi waxaa mas'alada qaba inay waajib tahay wareejin haddii shuruudeeda la helo daahiriyada iyo xanaabilada badankood soo ma jeed saas daraaddeed buu sheekhu wujuub ka cabbiray soo maha ilan xanaabiladu ka mid yahay soo tilmaannay mar abu thawri iyo ibnu iyo culimo kalaa qaba laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin culimmada badankood waxay qabaan oo imaamu abu xaniifa iyo maalig iyo shaafici iyo jumhuurtoodu waxay qabaan inaynan laasim ku ahayn ruuxu inuu wareego laakiin waa amarku waa istixbaab waa sunno waa sunno adiga shuruud bay u dhigaan shuruud bay u dhigaan marka la wareegayo oo shuruudta waxaa ka mid a ah rida almuxiil bilaa khilaaf horta ruuxa ku wareejinaya oo ruuxaa daynta ku lahayd ah inuu ku wareejiyo waa inuu raalli ku yahay asagoon raalli ku ahayn qasab kuma kuma qasbi kartid inuu ku wareejiyo sooma laguma qasbi karo ilaan isagun baa ku lahayd sooma war hebel baan anay ka adkahay igu wareeji qasabna iigu wareeji ma soconayso ta labaadi waxa weeye kan la wareejinaya laftiisa waa inuu raalli ku noqdo wareejinta cinda alakar say culimmadu badan yihiin maxaa yeele waxaaba dhici karta haddii isagan la yidhahdo qasab ha lagu wareejiyo mid uu haysto oo meli ah laakiin habaar qaba oo waxba laga soo saari karin inuu kugu lugoyo soo ma ilaan meli'nimadu keligeed kuma filla soo ma boqol waxaa jira milyaneer ah oo haddana gacan adeegiisa aan waxba laga soo saari karin soo ma marka kan la wareejinaya ee ku wareeg laleeyahayna waa inuu raalli ku noqdo culimmada badankood say u badan yihiinoo hadduusan isagu raalli ahayn xoog laguma wareejin karo ayib ayadana waa saas amaa muxaalu calayhiga oo kan daynta lagu leeyahayee lagu wareegahayo asagu inuu raalli noqdo laazim maaha asagu hee inuu raalli noqdo laazim maaha marmarka qaarkood waxaaba dhici karaysaba sibay ku imaan kartaayo nin baad dayntaadii ka soo saari weyday nag mid kaloo adiga dayn kugu lahaayo xoog badan oo ama wasiir ah ama sargaal ah oo dowladda awood ku leh baa waxaad ku tiri aniyahu dayntaadi igu lahayd hebel ku wareeg ka qaado anaa dayntii ku leh asagii marka ma warwareejin karo kuleetigu soo qabanaa adeer dayntii halkaa dhig buu soo ma ayib hadduu yidhaahdo adeer iguma wareegi kartid kanna uu yidhahda iguma soo wareejin karti ma u soconaysaa maya asagu ma leh isaga ama ninkii asalka daynta ku lahaa ha siiyo ama mid uu ku soo wareejiyey ha siiyee layguma soo wareejin karo asaga laga yeeli maayo ridihiisuba muctabar maaha saas manaa laakiin labada kale ridahooda waa muctabar sidaas way macnaha ayib waxaa kaloo iyadana sharti ah labada lacagoodee laysku kala wareejinayo ama daynta laysku kala wareejinayo inay isla eg tahay isku jinsina tahay oo ina kala duwanayn ayadana shuruudahay ka mid tahay adiga shuruudu waa farbadan yahi shay macluuma inay tahay baabu damaani dayni lmayiti lmuflis wuxuu baab u yahay damaani dayni lmayiti meydka dayntiisii damaanideedii meydkii almuflisi ee caydha ahaa mayd caydhoon waxba haysanin oo muslim ah baa dayn lagu yeeshay dayntii iyada ahayd ma laga damaani karaa war anaa bixinhaye maydka ha la aaso ama lagu tukado ma la dhihi karaayo ma laga qaadi karaa masladaast ayb can salamat ibnu akwac qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn cinda nebiy nebiga agtiisa sal ly waslam fa utiya nebiga waxaa loo keenay bijanaazatin janaaza loo keenay mayd baa loo keenay fa qaala markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow salli ku tuko calayha korkeeda janaasadan ku tuko salaaddii janaasada qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla wasalam hal taraka ma ka tegey shay-an shay ma ka tegey wuxuun daynta lagaga bixiyo ma ka tego xoolaa qaaluu waxay dhadeen laa maya qaala wuxu uhi nebigu sal lla wasalam hal calayhi korkiisa ma ahaaday daynun wax dayna xoole ma ka tegay maya dayn ma lagu leeyahy qaaluu waxay dhadeen alaaata danaaniira saddex diinaar baa lagu leeyahy qaala wuxuu idhi salluu ku tukada calaa saaxibikum saaxiibkiin ku tukada waaba iska tegey nebigu sal lay slm marba hadii dayn lagu leeyahy anugu ku tukan maaye saaxiibkiin ku tukada bu nebig sal lay sl iska dhaqaaq fa qaala abu qataadata wuxuu yidhi salli ku tuko calayhi korkiisa yaa rasuul allah rasuulka wa calaya korkaygana waxa ahaaday daynuhu dayntiisi dayntiisii anaa qaaday ee ku fa sallaa markaasuu nebigu tukaday calayhi korkiisa ku markaasuu salaaddii janaasada nabiga ku tukaday sal lay slam rawa axmed walbukhaari wاnasaa'i warawa alhamsatu shantii waxay wariyeen ilaa abaa daawuuda mooye haadihi lqisata qisadan way wariyeen min xafiidi qataadata wasaxaxahu iyadoo qataada uu warinayo wey wasaxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiye waa xadiis saxiixa wey wa qaala wuxuuna yidhi fiihi xadiiskaa dhexdiisa annasaa'iyu wabnu maaja labadoodu waxay wariyeen lafdi kaley ku wariyeenoo waa kan faqaala abu qataadata abuu qataada wuxuu yidhi ana aniga ayaa atakafalu dammaanaya bihi isaga daynkaas anaa damaanaya anaa damiinka ah anaa qaadayo bixinayo macnaha ayib wa haadaa kan buu sheekhu yidhi oo kee ah wa ana atakafalu bihi lafdigaa nasaa-i ibnu maaja ay wariyeen kaasuu tilmaamaya wa kani sariixun wuxuu ku cad yahay fi linshaai bilaabid laa yaxtamilu mana xambaarsan karo alihbaara waramid bima madaa wax tegay laga warramayo ah, meeshaasi marka waa hadal eh, eh, masale fiqiya ku fadhiya oo laysku haysta wa maxay tahay mas'alada amayd dhintay xoolo lagu lahaa iyo dayn baa laga damaani karaa baa laysku hayaa xadiisku marka muxuu tilmaamay in laga qaadi karo laga damaani karo soo maa oo muxuu yidhi calaya daynuhu korkiisay korkaygay ahaatay qaar baa waxay yidhahdeen marka calaya daynuhu waxaa laga wadaa haddaan ka qaadayaa ma ahee horay baa buu iigula horay baan uga qaaday waay intuu noolaa ayay dayntiisu korkayga ahayd oo macnaha muxuu noqonayaa bimacna alkhabar bay noqonaysaa wuxuu ka warramayo calaya daynu dayntiisu korkaygay ahayd oo uu horey baan uga qaado igu lahaa ma garatay ma macnahaasaa laga wadaa mise waxaa laga wadaa calaya daynuhu haddaan ka qaaday oo dayntii ka xambaaray carabiga marka waxaa lagu yidhaahdaa inshaa iyo ikhbaar ikhbaarka waxaa la yidhaahdaa wax horay u dhacay ood ka warramayso horaa la iigu lahaa waa ihbaar soo maa haddaan ka qaadayaana waa inshaa soo ma labadii macno keebaa xadiiska loola jeedaa lafdigan dambaa marka caddeeyo wuxuu yidhi ana aniga ayaa atakafalu damiinaya bihi isaga muxuu tilmaamay marka insha buu marka tilmaamay lafdigani wuxuu daliil u yahay calaya daynuhu inaysan bimacna alikhbaaro horay uga qaaday ahayne inay bimacna alinshaa oo tahayoo haddaan ka qaadayaa saasaa laga wadaayo macnaha wax way xadiiskan wuu deliishanay ayib wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sal lla lay laa yusallii mid aan tukanin calaa rajulin nin korkii ama ruux korkii oo maata dhintay kaasoo calayhi korkiisa daynun uu dan ah, yahay yacni xilligii gacantu iska yaraydoon wax badan la haysaninoo culilii uu iska jiraybay marka nebigu sal la slam kuma tunka jirin ruux dayn ku dhintay ujeedada laga lagale maxay tahay waxa weeyaan tacdiiman lisha'ni dayn arinta daynta la cuslaynayaa aad bay u culusta yacani waxa weeyaan qaadashadeedana ma fududa walow qasadkaad ku qaadanaysa ay ku kala duwanaanayso inaad eh, iyadoo lagugu leeyahay ku dhimatana culayskeeday leedahay oo nebigu sal lla alay waslam haddee janaazadaba inuu ruuxa ku tukado wuxuu uga tegi jiray ma hawl sahlan ba Ah, saalan maa waa u tegi <clears throat> marka laga bixiyo un unbuu jidhkiisu qaboobaya inta kale waa gubanaya ayib ah, waa kii xadiiskii abu qataada sidoo kale ahaa nabiga sal lla alay wasalam nin baa u yimid oo rasuulka ilaahay ow bal ka warran haddii jidka ilaahay laygu dilo anoo sii jeeda ilaahayna ajir ka raadinaya haa oo niyadaydu ilaahay dartii ay tahay dunuubteedii la dhaafaya haa buu nebigu yuri sal lay slam haddii lagu dilo adoo sii jeeda oo ilaahay un wax ka raba dan kale aan lahayn ninkii markuu jeesaday buu nebigu igu soo celiya waa la soo celiya ku celi buu yidhi su-aashaadii ku celiya wuxuu yidhi haa waa lagu dhaafi dembigaaga ila dayn daynta mooye jibriil baa hadda ii sheegay buuhi intaas ya marka ma sahlan sida hadda bahashu inoogu fududaatay iyo inoo saaqday iyo siday u culustaa isma laha waxay culimadu leeyihiin sunnadaa nebigu sameeyey sal lla ly slam isagaa iyo ruuxa isdilay iyo waxaa sugan dad uu nebigu salaadooda ka tegey dadka mujtamaca muslimka ay fiirsanayaan ee ee culimmada ahee ee tasarufaadkoodu iyo ficilkoodu ta'hiirka leeyahay mujtamaca ku leeyahay ayagana sidoo kale way samayn karaan min baabi zajri way u samayn karaan inay dadka noocaas salaadooda ka tagaan bal asxaabu lmacaasi dadka dunuubta waaweyn sameeye ee la jahra haddii loola jeedo nooc oo fariin dadka inay gaadha ah ninka culimmada ahee la ictiraafsan yahay ee ummaddu ficilkiisa fiirsanayse inuu isaga tagoo dadka ku tukada dhawu heli karaa oo marka ay faafto war hebel laguma tukanin maanta ah, culimmadii baa ka dareertay war maxaa dhacay waxaasuu samayn jiray ya taariku salaad isaga warkiisa inoo dah taariku salaad ninka qaba inuu muslim yahay inuu salaadiisa ka tagaa fiican khaasatan dadka culimmada caamada ku tukatay dadka kale laakiin isaga ma gaal baa mise waa muslim baa lagala hadlaya marka masaladu halkaa waa yacni culimmadu say leeyihin imaamu iyo hayrkiiba say leeyihiin waa masale lagaga dayan karo xikmadda ku jirtana waa taas waa zajri waa dadka in xumaanta yani wax weeyaan laga sajriye w ayb hadda magaalooyin dhan baa markii la yidhi soomaalidu waagii hore waad garanaysaanoo salaadda way iska fududaysan jireen soo ma ogdid yani soo gaadhnima odayaasha naga waaweyn iska badaay nagaaba soo gaadhnima masaajidda oo odayaal uun ku tukadaan soo maahan jira waxay ka timid markii la yidhi taariku salaadku waa muslim oo janu geli oo xaaladdiisaba la fududeeyey baa la yidhi salaaddii ha laysaga wadato adeer jannaba haddii layska helayo baasha culayskeeda maxaa laysugu dhibaa markii la yimidoo la yidhi taariku salaad waa gaal laguna tukan maayo oo isagoo taagan salaaddiisii laga cararay ayaa waxaa bilaa oo layidhi naagta way ka furanta oo layidhi qubuurta muslimiinta yaan lagu aasi oo layidhi xoolihiisa yaan la dhaxlin soomaaliya masaajiday soo wada gashay ya marka masaajisha noocan oo kale ah, zajriga sharciga xukumka adagee shareecadu saartay xikmaa ku jirta meeshii shareecadu adkaysay adiga hadaad fudfududayso waxaa imaanaysa dadku inay markaa diintii o dhanba tasaahulaan oo iska fududaystaan ishkaaliyadaasay leeda man sidaas weya wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi kaana wuxuu aha sal ly slam laa yusallii midaan tukanin ala rajulin nin korkii ama ruux korkii oo maata dhintay kaasoo calayhi daynun korkiisa ay dayni tahay fautiya nebigu loo keenay bimayitin ama meytin baa loo keenay fasa'ala markaasuu weydiiyey calayhi daynun warma dayn ma lagu leeyahy qaala wuxuu idhi nacamha diinaaraani laba diinaar baa lagu leeyay qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam salluu tukada calaa saaxibikum war saaxiibkiin tukada waa isaga tegey faqaala abu qataada wuxuu yidhi humaa labadoodu labadii diinaar calaya korkayga ahaadeen yaa rasuul alla anaa bixinaya ee fasalli calayhi ku tuka nebi allow falamaa fataxa allah xaaladii horay taasi ahayde falamaa fataxa allahu markuu alla furay calaa rasuulilahi rasuul alle korkiisa markuu alla u furay oo uu helay e, maqaanimtii iyo khasnadihii iyo u furmeen oo noloshii waxoogaa ay isbadeshay hee qaala nabigu markaa wuxuu yidhi sl lay slam ana anigu wlaa anaa xiga ama xignaan badan ama mudnaan badan bikulli muminin mumin kasta min nafsii naftiisa anaa uga mudnaan badan naftiisa anaa ka xiga ayb maxaa macnaheedu yahay faman taraka yani naftiisa naftiisa aniga isaga iyo naftiisa iyo anigiyo isaga asaga naftiisa anaa ka xiga bimacnaa anaa uga lex jeclo badan anaa uga lenaftiisa anaa uga lex jeclo badan faman taraka ruuxii ka taga daynan day ka taga fa calaya korkaygu ahaada ninkii dhintooo muslimoo dayn ka taga anaa bixinaya waman taraka ruuxii ka taga maalan xoolo ka tagana faliwaraatihi dadka dhaxalkiisa leh baa iska leh yani dadka dhaxalkiisa leh baa xaqaa qaybsanaya saasay markii dambe ahayd oo macnaha waxa weya nebigu sal ly waslam ruuxii muslimoo markaa dayn ku dhinta wax ka bixiyana laga waayo la waayo isagaa markaa gudi jira nebigu sal sl waana ku tukan jira waa markii dambe xaaladdu fududaatay rawa axmed baa wariyey wa abu daawuud baa wariyey wannasaa'i waa xadiis saxiixa ibni xibbaan sheekh albani iyo keyrkood baa saxiixinaya xadiidkaasina waa xadii sugan wey xadiidu jaabir wuxuuna faa'iidaynayaa imaam axmed iyo culimo badani ay leeyihiin imaamka muslimiinta iyo madaxa muslimiinta ayay xukumkan qaadanayo booskii xagga hoggaanka iyo maamulka isagaa muslimiinta u jooga ruuxii muslimee marka dayn ku dhintaay cid ka bixisana la waayo wax ka bixi isaga bixiyana aan ka tegin waa in bangiga muslimiinta iyo bangiga dowladda xoolaha dowladda waa in laga bixiyo waa in dowladdu guddo dayntiisii oo bixiso si uusan qabriga dhibaato ugu mudanin nebiguba sal lla ly slam saas samayn jiray xoolaa uga bixinaya dee xoolaha caamkay ahayd nebigu sal lay slm rawahu axmed abu daawuud waannasaa'i ayib axaadiistaasi marka daliil waxay u tahay meydka caydha een waxba haysaninee ku dhintay in daynta laga damiini karo markuu dhinto saasay kutusaysaa waana sida jumhuurtu qabaanoo culimmada badankood baa qaba ayib waxaa kaleeto iyadana laga qaadanaya ruuxii wax damiinta ruuxii wax damiinta waxa cidda uu ka damiintay ama ha noqdo meyd ama ruux nool ha noqde wixii uu damiintay waa lagu leeyahy ah, wixii uu damiintay waxaa kale ah waxaa kale jira kafaalo iyo damaano kafaalo waxaa la yidhaahdaa war ninkan markaad u baahata anaa kuu keeni isaga ah, isaga sooma rabtid anaad iga taqaana anaa kuu keeni marna waxa weeye xoolihii aad ku lahayd haddaad ka weydo anaad igu leedahay anaad bixinay ta hore waxaa laga rabaa inaad ruuxii keento tan dambase haddii ninkii daynta qaatay ee damiinka ka noqota laga waayo dayntii inuu bixiyo adaa lagaa qaadi ah, war anugu hede waanuu kaa damiintaye warka soomaalida waay warkaas ah, ruuxan kadaata wuxuu xaq u leeyahay laba midba inuu kii asalkee daynta uu ku lahaa ka raadsadana xaq buu leeyahy inuu kaaba iska dhaafo adiga kaa raadsadana xaq buu leeyahy ah, labadaba wuu ka raadsan karaa marka damaanad haddaad gasho ku talagal bimacnaa daynta anaa bixinaya waa ha fududaanin marka saas maanaa ana almadmuuna canhu inamaa yabra'u biada'i اdaamini la bimujaradi damaanihi wuxuu baabu yahay fi ana almadmuuna canhu ninka daynta laga damiintay inamaa yabra'u wuxuu beri noqonayaa biadaa'i daamini kii wax ka damiintay gudidiisa uu dayntii gudo taas unbuu beri ku noqonaya laa bimujaradi damaanihi damaanidiisa oo keliya maya muxuu ka wadaa markii damaanadii dhacday oo xoolihii lagaa damiintay anaa kaa bixinaya ama yaani ninkii daynta labaad waxaa tidhi anaa kuu guday ama kan lagu lahaabaad ka daminto waxaad tidhi anaa kaa guday ayib kii laga damiintay ma wuxuu ku daynbaxayaa oo ku beri noqonayaa ka damiinashada keliya mise wuxuu ku daynbaxayaa oo ku beri noqonayaa bixinta laba masalay kala tahay xoolo laygu lahaa baad iga damiinatay anigama waxaan beri noqonayaa oon waxba laygu yeelanaynin waxla laydhi raacanayn mar alla markaa saa iiga damiinataba mise beri noqoshadaydu waxay ku xidhan tahay inaad bixiso oo markaad bixiso unbaan beri noqonaya labadaa kee waay markuu aad bixiso unbaan anigu beri noqonaya haddaadan bixinin inta alla intay kugu maqan tahay oo dayntaasi ay daaminka ku maqan tahay madmuunkana luquntiisa way saaran tahay madmuuna canhu Ah, kan damiinay iyo ka laga damiintay labadaba luquntooday saaran tahay oo ma beri noqonayo ilaa la dhiibo la bixiyo macnaha way macnuhu tilmaamaya ana almadmuuna canhu waa ka laga damiintay ee daynta lagu leehay inamaa yabra'u wuxuu beri noqonayaa oo daynta ka baxayaa biadaa'i daamini midkii damiintay isaga gudidiisa uu daynta guda taasoo ku beri noqonaya laa bimujaradi damaanihi damaanidiisa oo keliya maya kuma beri noqonayo an jaabirin jaabir waxaa laga wrin qaale wuxuu yidhi tuufiya waxaa la oofsaday rajulu nin baa la oofsaday faqasalnaahu markaasaanu dhaqnay waxanadnaahu markaasaan udginnay yani xunuudkii baan marinay cadarkii meydka la maryo wey wa kafannaahu waanan kafannay uma kadibna ataynaa waan u nimid ataynaa bihi waxaan ula nimid annabiya nebiga sal lay slm nebigaan u keennay annagoo wadna faqulnaa markaasaanu waxaanu nidhi tusallii calayhi ma ku tukan rasuul fakhataa markaasuu nebigu tillaabsaday khuwatan hal tilaaba ah, ah maydka xaggiisa si ugu tukada uma kadib buu wuxuu yidhi acalayhi daynun korkiisa dayn ma lagu leeyahy qulnaa waxaanu idhi diinaaraani laba diinaar baa lagu leeyahy fansarafa nebigu waa gadoomay marka waaba iska noqday meeshiiba waa ka gadooma waa iska dhaqay fataxamalahaa labadii diin taxamalahumaa labadii diinaar waxaa qaaday oo xambaaray abuu qataadata ayaa xambaaray oo yidhi anaa ka qaadayoo bixinay fa ataynaahu markaasaanu nebiga u nimid sal lay waslam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi abuu qataadata wuxuu yidhi addiinaaraani labadii diinaar nebigaan u nimid fa ataynaahu nebigaan u nimid fa qaala abuu qataadata wuxuu yidhi addiinaaraani labadii diinaar calaya korkayga way rasuulilahi anaa bixinay fa qaala nabiyu nebigu markaasu wuxu yhi sal lay waslam qad wfa allah alla waa guday miyaa xaqa alghariimi kii daynta lahaa xaqiisii alla waa guday miyaa oo wa beri'a beri buu ka noqday miyaa minhu xaggiisa almayitu maydkii sidaa miyaad ka wadaa buqataadow ah. kii daynta lahaana xaqiisii inuu alla gudo adiga kugu leeyahy maydkii daynta lagu lahaana hee inay eh, uu beri yahay oon waxba loo raacanayn ma ka waddaa oo si buuxda adiga xaqii kuu raacayo ayib oo kugu laazimayo qaale wuxuu uhi nacam ha saasaan ka wada ayib fa sallaa markaasuu nebigu tukaday calayhi korkiisa maydka uma kadibna qaala wuxuu uhi bacda dalika markaa kadib biyowmin maalin maalin markay ka soo wareegtay buu nebigu abuu qataada la kulmay markaasuu wuxuu ku yidhi maa facala diinaaraani abuu qataadaw labadii diinaar maxay sameeyeen maxaad ka samaysay waa labadii diinaar ma bixisay baa warka laga wadaa haddii fahm ayb qaala wuxuu idhi inamaa maata wuu uun dhintay rasuulilaahi oo amsi shalay unbuu dhintay eh, koormaan bixinayaa shalay unbayba geeridu ahayba saasaan idhi buui inamaa maata amsi shalay unbuu dhintay qaala markaasaa wuxuu idhi facaada waa soo noqday nabigu ilayhi abuqataaduu ku soo noqday min alhadi bari oo kale maalintii ku xigtay buu ku soo noqday faqaala markaasaa wuxuu yidhi ayb facaada ilayhi min alqadi faqaala markaasaa wuxuu ihi qad qadaytuhumaa rasuulilahi waan guday buui waan bixiyey labadii maalintii ku xigtay buu dhahaya ayb faqaala nabiyu nabigu markaasaa wuxu uhi sal lla lay waslam alaana hadda ayay baradad uu qaboobay calayhi korkiisa jilduhu haraggiisu maydkii qabriga ku jira wey hadda ayuu haraggiisii dushiisa ku qaboobay waa markii kadalika abu daawuud iyo nasaai baa asalkiisa wariyey waxaa saxiixinaya ibnu xibbaan iyo xaakim dahabi baa ku waafaqay alimaam alhaytamina waa taxsiininaya ee sheekh albaani xadiidkanna waa sugan yahay wuxuuna tilmaamaya xagee laga deliishanaya marka see loo deliishanayaa in damaanidda keligeed ayna dayntii kaa qaadin waxaa laga deliishanaya way iska caddahay soo ma leanna markii uu ka damaanay ama uu ka damiintayba jidhkiisii ma qaboobin koormuu qaboobay jirkiisu markii laga guday kadib maxaa laga fahmay marka dayntu waxay kaa gudmaysaa markuu damiinku kaa gudo inta ka horaysa waan kaa damiinay keliya dimmadaadu beri ku noqon mayso dayntuna kaaga dhexi mayso laakiin markii lagaa gudo markaa umbaad muxuu ahaye aad xor tahay oo madaxaagu bannaanya inta kale waa lagugu leeyahay isagii kaa damiintayna waa lagu leeyahay labadiina mid inuu bixiyo wa wainamaa araada muxuu ula jeeday marka ah, hadalkii nebiga ahaa sal lay wasalam wa beri'a minhu lmayit qaadidda abuqataada waaba qaadaye meydkii beri ma ka yahay maxaa laga wadaa wa uu fasiraya wainamaa araada wuxuu ula jeedaa biqowlihi uu yidhi waalmayitu minhumaa beri wuxuu ka wadaa dukhuuluhu gelitaankiisa ah, wuxuu la jeedaa dukhuulahu gelitaankiisa fi damaani uu damaanada galay abuu qataada inuu damaanada galay mutabarican asaga oo ku sadaqaysanaya oo laa iyo laa yanwi aan niyoonaynin bihi isaga rujuucan noqosho bixaalin marnaba inuu ka noqdana aan diyaar u ahayn meeshaasi wuxuu ka wadaa abuu qataada waaba caddeeyey inuu meydkan ka qaaday labadii diinaar ee su'aashan maxaa loogu soo celiyey ninkii daynta lahaa xaqiisii aduu kula jiraa miya maydkiina beri buu ka yahay miya maxay su loogu soo celiyey ilan marka horuba yidhi anaa qaaday waxaa loogu soo celiyey buu leeyahay nebigu wuxuu hubsanayaa inuusan ka noqonaynin oo uu isku laazimiyey ya ilaan waxaa jirta sideedaba tabarucaadka inaad damaanadda inaad ruuxa wax ka damiinato waa tabaruc soo ma waa tabaruc sidaas daraaddeed baa e, e, waxay gelaysaa cuquud lirfaaq walixsaan bay damaanadu gashaa damaanadu cuquuddaasay gashaa waxba laguma kala qaato marka hadduu ka damiintay damaanada maadaama ay tahay ma ka noqon kartaa mise kama noqon karti war abu qataada ma inaadan ka noqonin baad hawsha ka wada iyo haaway macnaha hadalkaasi marka macnahaasuu faa'iidaynaya e, wa calaa hada alasaas baa waxaa jira bangiyada hadda waxay isticmaalaan waa masale muhima ah baraarujinteeda eh, xataa kuwa islaamiga qaar ka mid islaamiga sheegtay qaar ka mid ah masaladaasi aada ugu qaldan eh, damaanada ayay ka ganacsadaanoo wax saartaan waa masalada loo yaqaano khitaabu damaan bay dhahaan bangiga markaad alaab soo iibsanayso akownkiisaa eh, lacag kugu jirtaa alaabbaad dibadaha ka keensanaysa bangi kale oo meeshaas jira iyo isagaa wada xidhiidhaya wuxuu u qorayaa bangiga inuu isagu damiinkaa yahay alaabadiina sidaasaad bannaanka kaga soo qaadan bangigan damiinka kaa noqday ee xoolahaagii oo la yaalla uun keliya damiinkaaga noqday ama meahe akownkoo madhan buu damiinkaa noqday ku kalay wada xidhiidheenoo wax kugu soo siiyey damaanadaa uu bangigu bixiyey waxba kuma qaadan karo waa xaaraan khitaabu damaanka tafsiil baa ku jira laakiin aslan lagumana ganacsan karo waxna laguma qaadan karo leanna waa dayn oo kale waay oo waa cuquudda loo yaqaano cuquudulirfaaq walixsaan baa la bangiba ha aadinba ka imow adigaa maalan waxaa tidhi wardaynso laguma lahaa dayntaiga niyow iga damiinaad waan kaa damiinane laakiin waxaad isiinaysaa intaa iyo intaa ma bannaan tahay ma bannaana ah. ama bilaash igu damiino ama ninyo raalli aha waay laakiin waxaysii iyo manafacad inaad ka hesho damaanada maya sida aynan u bannaanayn daynta in wax laga helo manaafacaad laga helo bayna damaanadana u bannaanayn in wax laga helo sababtu maxay tahay labaduba waxay isugu imaanayaan waxaa la yidhahdaa cuquud ulirfaaq walixsaan waay waa cuquudda lasloogu talagalay in laysugu samafalo oo aakhara iyo janno lagu raadsado laakiin in xoolo iyo adduunyo laga raadiyo maya looguma talagelin hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cla nabiyina mxamed wala alihi wsaxbi wslm